oo calam u ah calamun bilqalabaa la yidhaha calamun bilqalabaa la yidhaha magacaasaa qaalib ka noqday afartii oo la yidhaha azawaa'id alarbaca wahiya afartaas zawaa'idda alhamsatu weeye wnuunu wey wlyaau wtaa afartaas xaraf afartaas xaraf afartaas xaraf xuruufta markii aad ku dhawaaqayda hadday xaraf keligiisa yihiin lafdigiisa alhamsatu annuunu alyaa xarafkaa la akriyo laakiin haddii kelimad u ku jiro xaraf oo la wadhaha ku dhawaaq kelimada markuu ku jiro isuu dhawaaqaya kelis loo dhawaaq haddii lagu yidhaha fiiri akala hamsadeeda ku dhawaaq maxaa dhehe alhamsatu ha isku dhihin waxaa lagu yidhi akala hamsadeeda ku dhawaaq a aad leedahay ee dhihimeed alhamsatu kelimadda siday markay ku jirta dhawaaq u dhacaya loogu dhawaaqa laakiin kelimad markay xarafka inu keligiis yahay markaa sidaana loogu dhawaaqa xuruuftaas afartan mid kamida waa in lagu bilowdaa mudaarica mudaarican afartan lagu bilaabano ma jiro ficil kastoo mudaarica afartan mid ka mid ah lagu bilaabana maadiyaa ka horeeya mudaarica mudaariciya waxaa marka la rabo in la keeno maadiga iyo afartan xaraf mid kamida ah la gelina meesha marka carabkan iska marsiinayna waxaa ajruumiya looga soo bergiya soo ma jeedi wax siyaadahu kuma jirto intii ajruumiyan carabka ku celina u fiirsada qofkan haddii ajruumi hayna oo ilaa ajruumiyan war kama hayana dee halkan mada la soco karo soo maa marka afartan xaraf macaanidooda in la fahma waa laga maarmaan hamsada ficilka mudaarica marka lagu bilowdo daraba ficil maadi weeye mudaaric ka dhigaad lagu yidhi hamsana ku bilaabo adribu anaa garaaca maxay tustaa lilmutakalimi waxda qof keligiis hadlaayay tustaa macno kale ma tusto macno kale ma tusto nin hadduu yahay wuxuu leeyahay adribu anaa garaaca gabar hadday tahayna wuxuu leeyahay waxay leedahay adribu anaa garaaca qof keligiis iska hadlayo oo naftiisa ka warramayay tustaa waa ka gudubna nuunta laba macnay tustaa ah, laba macnay tustaa lilmutakalimi almucadimi nafsa qof ama waxaa taa lilmutakalimi wa macahu kayruhu qof hadlaya oo lala joogo dadka la jooga ama hal qof aadamaha ka badnaado maalan shan qof wey shanta qof ayaa qof garaaceen qof ka mid ah wuxuu leeyahay nadribu annagaa garaacayna qofka nadribu na'kulu najlisu waa lilmutakalimi wa macahu gayruhu waa qof hadlayoo lala joogo ficilka mudaarac marka nuun lagu bilowdo macnaha labaad waxa weeye awilmucadim nafs lalama joogo laakiin isagaa jamac iska dhiga uu leeyahay nadribu annagaa garaacayna riwaaya qofka garaacaya caruurka nadribu le annagaa garaacaynu le asagaa keligiis naftiisa weynayna ee cidna lama joog weynayntaas marna xaq uu leeyahy marna xaq uma lehe waa labada waa dhici kara marka nuuntii laba macnay tustay lilmutakalimi qof asagoo naftiisa ka hadlaa waa macahu kayruhu lamana joogo iyo macnaha kale oo ah lilmutakalimi almucadimi nafsahu qof oo asagu naftiisa ka hadlaa isweynana keligiisa ya-da afaray tustaa afaray tustaa nin keligiisoo maqan ficilku hadduu kaa la faacilku hadduu yahay nin keligiisoo maqan ya-a lagu bilowdaa zaydun yaquumu laba ninoo maqan faacilku hadduu yahayna ya-a lagu bilowdaa azaydaani yaquumaan jamac ragahoo maqan haddii uu faacilku yahay ya-a lagu bilaabaa azayduuna yaquumuun dumar badan oo maqan hadduu faacilku yahay ya-aa lagu bilowdaa alhindaatu yaquumna afartaas taadu sideeday tustaa sideeday taadu tustaa nin keligiisoo lala hadlaa faacilku haduu yahay anta taquumu laba ninoo lala hadlaa faacilku haduu yahay antumaa taquumaani rag badanoo lala hadlaa hadduu faacilku yahay antum taquumuuna gabarh keligeedoo lala hadlaa faacilku hadduu yahay anti taquumiina laba gabdhoodoo lala hadlaa faacilku markuu noqdo antumaa taquumaani dumar badanoo lala hadlaa faacilku hadduu noqdo antuna taqumna hal gabaroo maqan faacilku hadduu yahay hindun taquumu laba gabdhooda maqan faacilku hadduu yahay alin daari taqumaan sideedaasna ku laba may haylaajrumiya lagu barto yajmacuhaa afarta xaraf waxaa kulmiya qowluka aad tidhaa na'aytu waan fogaaday cani shariyaan ka fogaaday si badanaa loo dabdiyo tanaa ka mida na'aytu waxay taha bacudtu cani shar sharku iyo belediyaan ka fogaaday anaytuna dhihi karta adragtu maqsuudii maqsuudkaygu waa halen ajrumi waa fahmay atayna waa la mid dumarkii waa yimaadeen na'ti annagaa imaanayna waa isku mid waa afartii xaraf ah, afarta xaraf na'aytu ataytu waxaad tidhahdaa na'aytu oo kale na'aytu anaytu atayna na'ti intaa lagu jamciya kawaakibka aynan dhigan see loo shaqlaa marka taas waa masale sarfiya marka masale sarfiya laakiin lagama maarmo naxwadiyan la akri karin haddaan meesha intaas yartaa la sheegin laakiin awalka saa loo shaqlaa sarfiya shaqo ku leh dhexda saa loo shaqlaana sarfiya shaqo ku leh naxwi shaqo kuma leh waa masalo sarfiya saas darteed sarfiga waa ku arkayn marka sida loo shaqlaayuu noo sheegaa xuruufta ugu horayda mudaaric oo xarful anaytada waxay ku xidhan tahay ficilka maadiga in la ogaado haddaan maadigii la ogaanin si loo shaqlaayo ogaamayo mudaarica xarafka ugu horeeya sida loo shaqlaa waxaad ko waa inaad ogaato maadigii maadigiiyaad ogaane maadigaa laga soo dhisa mudaarica fiiri wayudamu waa la godaa awaluhu mudaarica xarafka ugu horeeya in kaana maadi maadigiisu hadduu noqdo calaa arbacati axruufin afar xaraf waxaad leedahay ficilkan mudaaric hadda laga dhigaa maadigiisi muxuu ahaa hadduu afar xaraf ahaa waa isku mid afarta xaraf inay usuul wada yihiin oo ficilku mujarad yahay iyo in xaraf saa'idoo ku jiro waa isku mid haddii maadigu afar xaraf yahay marka mudaaric laga dhiga xarafka ugu horreya waa la goda waa la goda waxaa isku mid ah maadigaas oo afarta xarafa ah, afartu inay usuul yihiin oo uu yahay maadi mujarad ah sida daxraja waa dildiliyey fuustadiyuu dildiliyey mudaarc ka dhig yu dhe god yudahriju dhe yudahriju waa dildilina yudahriju waa inaad goddo ma kordhigi kartid ya ma dhigi kartid wa akrama waa karaameeyey akrama waa afar xaraf afarta xaraf midaa ziyaadaa ficilka mujaradka wuxuu ahaa karuma karuma saddex xaraf u ahaa faculaah hamsaa lagu daray akrama waa karaameeyey mudaaric ka dhig marka yukrimu yukrimu yukrimu marka xarafaa ka maqan aw hamsadii asalku wuxuu ah yuakrimu yu markaad tidhahdo aw hamsadii keen hamsadii akrama ku jirtay yuakrimu waa la yska xadfaa hamsadaas afcala le hamsada afcala marka mudaaric la joogo waa la xadfaa maxaa yeelay marka hamse ficilka mudaaric lagu bilowdo ah, lays badan ku jiraan arimu ii arimu waa la ad marka hamsada afcala waa la xadfaa dhe mubaaric marka laga dhigo yukrimu iska ya ku bilowda mubaarica hamsadii xadaf kaafka ku reeb godna yukrimu farraja waa faydfayday shaygii waa kala baxsha farraja hadda waa afar xaraf maadigaas farraja waa afar xaraf xarafka shadan laba xaraf wey laba xaraf oo la isku idqaamay wey farraja marka siyaada waxaa tadciif ah, tadciifkaasaa siyaadaha mudaaric markaad ka dhigaydo awelka god yufarriju dhe wa qaatala qaatala waa afar xaraf soo ma ahan siyaadaana ku jirta oo aliftaaf siyaadaa qaatala mudaaric markaad ka dhigaydo god yuqaatilu dhe yuqaatilu haddii maadigu uu afar xaraf ahaa afarta xaraf usul ha wada noqdee sida daxraja ama misyaalo ha noqdo sida akrama iyo farraja iyo qaatala waa isku mid mudaaric markay yihiin xarafka ugu horreeya mudaaric waa la goda maxaa soo haray hadii ficilka mudaarica maadigiisu saddex xaraf ahaa ama uu shan xaraf ahaa ama uu lix xaraf ahaa saddexda intaas soo hartay ilaa ficilku sidiisa intaas kama bado saddex xaraf afar xaraf shan xaraf lix xaraf ficilka maadiga intaas kama badan karo haddii marka uu wasnigu ahaa maadiga afar xaraf mudaarica waa la goda xarafka ugu horeeya maxaa soo haray intii saddexdii kale oo waa maxee hadduu saddex xaraf maadigu ahaa awelka waa la kordhigaa hadduu shan xaraf ahaa maadigu mudaaricka awelka waa la kordhigaa hadduu lix xaraf ahaa maadigu mudaarica xarafka ugu horey waa la kordhiga saddexda kale waa isku mid saddexda kaleeto waa isku mid mudaarica xarafka ugu horey waa la kordhiga wuxuu ku yidhi shiiqu waa yuftaxu waa la fadxinaa fii maakii siwaa ka soo haray daalika mudaarici maadigiisu afarta xaraf ahaa wiii ka soo haray wixii ka soo haray waa la fadxinaa wa yuftaxu waa la fadxinaa fii maakii siwaa ka soo haray daalika kii aan soo sheegnay kii aan soo sheegnay wuxuu ahaa mudaaric maadigiisu afar xaraf yahay mudaaricaas inta ka soo hartay waa saddex marka waa mudaaric maadigiisu saddex xaraf ahaa mubaaric maadigiisu shan xaraf ahaa mubaaric maadigiisu li xaraf ahaa kuwaas mar alla marka mubaaric laga dhiga xarafka ware waa la fadxinaa haye asagoo saddex xaraf fadhiga naxwo nasara waa u gargaaray mubaaric ka dhig yansuru waa u gargaaraa dhig nasara waa saddex xaraf haye asagoo shan xaraf ahaa maadigu indalaqa waa tegey indalaqa fiiri indalaqa hamsada iyo nuunta aasiyaada ah, saddexda kala asal indalaqa waa tegey waa shan xarab mudaaric markaad ka dhigayda fatxi yandaliqu waa tegaa dhe yandaliqu waa tegaa wastakraja waa la baxay dhe wastakraja istakraja waa li xaraf istakraja wowdan iska cadaftay istakraja waa li xaraf mudaaric ka dhig lixda xarab marka saddex iyo saddex wey hamsada iyo siinta iyo ta'da siyaada kharaja u ahaa ficilka asalkiisa ah, kharaja u ahaa marka mudaaric markaad ka dhigaydo sad xaraf ugu horeeyo yastakriju waa la baxa ah, yastakriju wastakraja bixid uu dalbadhe yastakriju bixid uu dalban yastakriju bixid ayuu dalbaa siinta iyo taadaas a waxay faa'iideeyaan waxa la idhaha dalab istakraja bixid uu dalbay yastakriju bixid uu dalbaadhe siintan iyo ta'daas waxay faa'iideeyeen waxa la yidhaha dalab dalab ay faa'iideeyeen dalab ahaali waa amrin waa amrun dheh waa amrun ficilka saddexaad waa amar amar maxaa lagu oqoonsadaa hoo calaamad u ah wa yucrafu waxaa lagu oqoonsadaa huwa ficilka amar bidalaalati tusidiisa cala dalabi dalab uu tuso waa inuu tuso in mutakalimku uu mukhaaabka uu la hadlaayo ficilka dalba qofka hadlaya mutakalimkaa mukhaaabka ah, qofka mutakalimkaa mukhaadabka uu la hadlaayo ficilu ka dalba u leey ficilkaa samee waa inuu tuso marka dalab dalab waa inuu tuso waa ko iyo wa qabuulihi inuu aqbalo yaa almukhaadabati gabar lala hadlaa ya labadaas calaamoo laysku darayo aa lagu oqoonsadaa amarka amarka hal calaamo laguma oqoonsado laba calaamoo la isi saaray aa lagu oqoonsadaa labadooda waa in laga wada helo naxw qumi gabadyahay istaag wadribii garac gabadya fiiri marka hore ficilku dalab waa tusaayey qum istaag niyo mutakalimka hadla mukhaadabka uu la hadlaa wuxuu ka dalbana qiyaam qum u leey yadiina waa aqbala quumi gabadh yahay iska quumi dalab waa tusaa gabadhii qiyaama laga dalba yadiina waa aqbala haddaad aragto marka fiiri meel alla meeshaad ku aragto kelimad dalabkii tusayda yana aan aqbalayn yadi ma aqbalaydo laakiin dalab waa tusayda sah amus mah ka joog ficilkaad samaynayda ismu ficil weeyaad leedahay ficil amar ma dalabkii waa tusa laakiin ya aqbali ma صahيi carabi ma ams dalab kelima tusayda yana aan aqbalay markaad aragto maxaa leedahay ismu ficil amar ismu ficil amar aad leedahay ismu ficil amar kelimad yadii aqbalayda dalabna aan tusaynaad arag ya umaanatu mkada waa aqbalay taquumiina tadribiina tafcaliina taclamiina maxaa dhehe yadi kelihu aqbala dalabna tusi maa waa ficil mudaaric aad leedahay kelimo dalabkii tusayda yadiina aqbala markaad aragta maxaa leedahay ficlu amr saddexda saasa u kala garanay ma la fahmi wa minhu ficlu amarkii waxaa ka mid a haati la kaalay tacaala kaalay calal asaxi qowlka saxnimada badan haddii aad soo ogaatay ficlu amar calaamadiis oo ah waa in dalad kelimadu tusto yama ay aqbasho waxaa ka mid ah haati iyo tacaala calaa asax ala khilaafaa ku jira oo xaal lagu gartay inay ka mid yihiin waxaa lagu gartay dalabkiina waa tuseen ya'dina waa aqbalaya lidalaalatihimaa calaa dalabi wa qabuulihimaa ya almukhaadabati dhe maxaa lagu gartay inay ka mid yihiin lidalaalatihimaa calaa dalab dalabay tusayaan haati burhaanaka ad leeda wariyaa xujadaada keenso tacaala kaalay marka haati markaad joogto ta'da sidaasaad u kasrinayna nin keliyaad amree waxaa leedahay haati haati burhaanaka xujadaada la kaala haati ficlu amrin mabniy calىa xadfi xarfi اcilati wahiy lyaa alkasraةu qablaha daliil calayha لأnna alkasrata oktulya tacaala tacaala ficlu amrin mabniy calىa xadfi xarfi اcilati wahiy اlأlifu alfatxaةu qablaha daliil calayha لأnna alfatxata oktl lf hadda fiiri ramaa yarmi ficlu amar ka dhig irmi haati kaasay lamid khashiya waa cabsaday yakshaa waa cabsanay ficil amar ka keen iksha cabso tacaalana kaasay lamid tahay marka haati yay lamid tahay irmi tacaalana yay lamid tahay iksha yadiina waa aqbalaya haati gabar yahay kaalay la kaalay haati gabar yahay la kaalay ah, tacaaley ad leedahay gabar yahay la kaalay yadii waa aqbalaya tacaaley ah. saas wlxarfu xaraf xarafkiya haddaan halkan lagu qeexaa oo lagu cadaynaa xaraf waa kelimatun dalad calaa macnan fii gayriha faqad waa kelimad macno ka tusa iyada qayrkeed calaamada lagu gartaa maxay tahay waa cadamiya waa la xaarfo xaraaf maa shay weeye laa yasluxu uusan suuban macaw la jirkiisa daliilu ismi isimka calaamadiisii walaa daliil walaa daliilu ficli ficilka calaamadiisii xaraf calaamada lagu gartaa waxay tahay waa lafdi carabiga ka mid ah oo calaamad isim aan aqbalayn calaamad ficilna aan aqbalayn hadda fiiri jiimka jiim maxaa lagu gartaa dhibicda hoos ku taa ha ha maxaa lagu gartaa dhibicda kore ha maxaa lagu gartaa dhibic la'aan mid hoose iyo mid kore midna ma yeelin xarafka waa saas kelimad haddaad aragto calaamadihii isimka u bandhig hadday aqbasho waa ism hadday diiddo calaamadihii ficilka u bandhig hadday aqbasho waa ficil hadday diiddo faxkum bixarfiyatiha xarafnima ku xukmi miaalka xarafka wadaalika tusaalihii ka hal oo kale weeye wa fii oo kale weeye wa lan oo kale weeye saddexdaas wuxuu ugu miaaliyey wuxuu ugu miaaliyey xarafkaa saddex u qaybsama xaraf oo ah mushtarak bayna alasmaa'i walafcaal xaraf ka dhexeeya asmaada iyo afcaasha hal wey fiiri fahal antum shaakiruuna hal antum hal maxaa ka dambeeya antum oo isma oo mubtadaha ka dambeeya antum damiirka haya hal ataa cala اlinsaani xiinun min adahri hal maxaa ka dambeeya ataa ataa oo ficil maadiya ka dambeeya hal marka waa xaraf mushtarak ah. maa waxaan rabaa isimkana waa galaa hal ficilkana waa gala waa calaamad mushtaraga wa fiina waa mukhtasun biasmaa'i asmaadu gaar ku yaha waa xarf jar wa lamna ficilka mudaarica khaas ku yahay asmaada ma galo marka miaal wey xuruuftao dhamaa saas loo qaybiya xuruuftaa waxaa loo qaybiyaa muqtasim biasmaa muqtasim bilafcaal mushtarakun baynahuma marka saddexda miaalu kaaga dhig inaad ogaato xuruuftao dhan in saddex loo qaybiyo mid ka dhexeeya asmaada afcaasha mid asmaada khaas ku ah mid afcaasha khaas ku ah ma la fahmo baabu lraabi wاlbinaai hada maxaluhumaa baabu lraabi wاlbinaa'i binihii iyo icraabkii haadaa kanuu baabuhumaa waa baabkoodii looga hadlaayey haadaa midkaanu baabulicraabi walbinaa'i baabuda bal qabar ka dhigu mubtada soo qadaro haadaa midkaanu baabulicraabi walbinaa'i binaha iyo icraabka baabkoodii looga hadlaayo wy labadaas kelimaddu kama marnaa karto kelimad kasta oo carabi ah ficil isim xaraf aakirkeedu labadaas mid waa in laga helaa in kelimadu mucrabtao aakirka icraab ka saaran yahay iyo inay madni tahay oo bina u aakirka ka saaran yahay kelimada labadaas kama marnaa karto kama marnaa karto icraab xagga luqada maxaa lagu yidhaahdaa icraab xagga luqada maxaa lagu yidhahda waa badan yahay saddex macnuu kuu sheegay shaarixa ibana caddayn icraab caddayn waa loo isticmaalaa ibana oo waxaa carabiga lagu yidhaah acraba fulanun camaa fii nafsihi hebel waa caddeeyey wixii naftiisa ku sugnaa goormaa la yidhaha idaa abaana canhu markuu caddeeyo waaa kaleeto waxaa kaloo icraab luqada carabiga lagu yidhaha atacsiim wanaajin waxaa la idhahdaa acrabtu shay'a ey xasantu waa wanaajin waxaa kaloo icraab luqada carabiga lagu yidhaha ataqyiid waxaad leedahay oo carabiga waxaa lagu yidhaha acrab allaahu lmacidata calooshii alla waa bedelay acrab allaahu lma'idata ay hayaraha alla waa bedelay laakiin macnaha ugu munaasibsan xagga istilaaxa waa macnaha ugu dambeeyo tafyiirka maxaa yeelay icraab xagga istilaaxa naxwooley istilaax waxaa la dhaha wax kooxu ku heshiiday naxwooley waxay ku heshiiyeen in icraab lagu magacaabo waa kana alicraabu icraab taqyiiru awaakir اlkelimi taqyiiru axwaali awaakir اlkelimi kelimooyinka caaqiryaalkooda caaqiryaalkaas la bedelidooda wey likhtilaafi alcawaamili caamilyaalka iskhilaafka ay iskhilaafayaan darteedna loo bedelo cawaamishii addaakilati gelayday calayhaa kelimooyinka lafdan min jihati lafdin xagga lafdiga laga bedelo aw taqdiiran min jihati taqdiirin xagga taqdiirta laga bedelo icraab xagga istilaax maxaa la yidhaah waxaa la taqyiiru awaali mudaaf soo qadaro sababto ah marka wax la raaba aakirka lama bedelo hadda fiiri zaydun zayd caamil rafciyo geli jaaa zaydun caamil nasbiyo geli ra'aytu zaydan caamil khafdiyo geli marartu bizaydin aakirku waa daalka daalki miyaa la bedelay daalka lama bedelin laakiin xaaladiisiyaa la bedelay markaa soo qadaro mudaaf alraabu raab taqyiiru axwaali awaaqibi kelim kelimooyinka aakiryaalkooda aakiryaalkaas xaaladoodo la bedelo wey zayd daalkaas xaalkiisaa la bedela asaga la bedeli ma xaalkiisaa la bedela mar waa la rafcina caamid rafciya ka horeeya jaaa zaydun mar waa la nasbina ra'aytu zaydan mar waa la khafdina marartu bizaydin laakiin asaga la bedeli ma kelimooyinka maxaa loola jeedaa kelimooyinka kelimooyinka mucrabkaa wey waa alsm اlmutamakin wاlficl اmudaaric alkhaali min nuunay niswati wanuuni watawkiid kelimooyinka lagu sheegaa waa kelimooyinka mucrabkaa oo waa maxay waa isimka mutamakinkaa waa isimka mucrabkaa iyo ficilka mudaaric oo ka khaali oo ka maran nuunu tawkiid iyo nuunis kelimooyinka aakirkooda la badbedelaa yaa loola jeedaa kelimooyinkaas waxaa leedaha alism اmutamakin wاlficl اmudaaric alkhaali can nuunayn ma la ma la fahmi warkaas maxaa loo bedelaa aakirka likhtilaafi اcawaamili caamilyaalka iskhilaafidooda caamilyaalka mid wuxuu rabaa aakirka inuu rafciyo jaaa zaydun caamil wuxuu rabaa aakirka inuu nasbiyo ra'aytu zaydan caamil wuxuu rabaa aakirka inuu qafdiyo marartu bizaydin caamil wuxuu rabaa aakirka inuu rafciyo yadribu caamil wuxuu rabaa inuu aakhirka nasbiyo lam yadriba caamil wuxuu rabaa aakhirka inuu jasmiyo lam yadrib marka caamilkii waxa uu doonaya iskhilaafsan horta caamil xaa la yidhahda war caamil xaa la yidhah war waa muhiim caamil maxaa la yidhahda maa awjaba kawna caakililkelimati calaa wejhin maqsuusin min rafcin aw nasbin ow jabrin ow jasmin caamil maxaa la yidhahda haraxayniga rootin maa awjaba kowna aakirilkelimati calaa wejhin maqsuusi caamil waxaa la yidhaahha waa waxa waajibka ka dhiga kelimadda aakirkeedu inay noqoto si gaar hadda fiiri jaaa aa yimid jaaa haddii zayd laga dabamariyo isimkii laga dabamariyo aakirkeeda waajib wuxuu ka dhiga in la rafciyo jaaa zaydun ra'aa aad timid racaa markay faacilka qaadato isimka ka dambeeya waxay waajib ka dhigan in la nasbiyo ra'aytu zaydan marartu bizaydin ba'daasu kelimaday gasho waxay waajib ka dhigan in la qafdiyo marka lam lam yadrib lam ficilka mudaaricay gasho aakirkiisa waxay waajib ka dhigan in la jasmiyo marka caamil waxaa la yidhaahdaa waa midka kelimadda aakirkeeda ku waajibiya xaalad gaara ah caamil maxaa la yidhaah maa awjaba kowna aakhiri اlkelimati calىa wejhin maqsuusin min rafcin wejkaas maqsuuska waa maxay rafco ow nasbin ow jarin ow jasmin waay cawaamishii addaakilati gelayday calayhaa kelimooyinka korkooda lafdan min jihati lafdin xagga lafdiga aa laga bedelaa lafdigaa laga bedelaa o taqdiiran min jihati taqdiirin xagga taqdiirtaa laga bedelaa maxaa loola jeedaa lafdigaa laga bedelaa wuxuu ku yidhi wa huwa maa yadharu aharuhu fii aakhiri اkelima bedelidda lafdigaa waa bedelidda raadkeedii kelimadda aakhirkeeda ka muuqdo jaaa zaydun ra'aytu zaydan isbedelka akirka maka muuqda marartu bizaydin laakiin fiiri jaa alfataa caamil kale keen ra'aytu lfataa caamil kale keen marartu bilfataa isbedel akirka maka muuqda ya kama muuqda kaas takdiir waa marka lafda midka u bedela waa midka isbedelkii uu muuqana taqdiirkana waa miduusan muuqanin وأqساaمهu أqساaم الإعrاabi إعraabka qaybyaalkiisu arbacatun afar weeye rafcun god wey wa nasbun kordhig wa khafdun hoos dhig wa jasmun reeb afartaas alqaabu اlإعraab aa la yidhaahdaa alqaabu اlإعraab falilasmaa'i asmaadii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas afartaas xaggooda wey waxaa uga sugnaaday arafcu god oo asmaada gobolka asmaada mar waa la rafciya wanaصbu kordhig asmaada mar asmaada mar waa la nasbiya walkhafdu hoos dhig asmaada mar waa la goda marka saddexdaanba waa qaadata asmaadu walaa jasman reeb fiiha asmaa dhexdeeda ma ahaanin walilafcaali afcaasha waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas oo ah rafcun nasbun khafdun jasmun afcaasha waxay ka qaadataa alrafcu god wanasbu kordhig waljasmu reeb afcaasha ficilka mudaarica waxaa dhici karta in la rafciyo waxaa dhici karta in la naصbiyo waxaa dhici karta in la jesmiyo walaa kafta wax hoos dhiga fiiha afcaal dhexdeed ma ahan afcaasha la exraabana waa ficil mudaaric keligiis wey alkhaali can inuunayn taa ficil kaloo mudaarica la eraaba ficil la exraaboo kale ma jiro ficilka la exraaba marba haddii exraab laga hadlaa waxaa la exraabaa waa ficil mudaarica oo ka maran nuunu tawkiid nuunu niswa nuunu tawkiid la baashiray iyo nuunu niswa icraab waa ka gudubnay bina aan galno wاlbinaau bina horta xaa la yidhaha luq ahaan xaa bina la yidhaha wadcu shayin calىa shayin calىa صifatin yuraadu biha hubuut waxaa la yidhahdaa xagga luqada carabiga waa shay shay in la kor saaro la iskuna kor saaro qaab la doonayo inuu meesha ku sugnaado hadda fiiri derbigaan markii la dhisayey dhagaxaa la soo qaado carana waa la soo qaado biyana waa la soo qaado shamiintaa la keeno shamitadii iyo biyihii caradii waa laysku daray dhagax inta god la qoday aa shamitadii lg lagu shubay sibirkiyaa lagu shubay sibirkii markii lagu shubay dhagaxa la saar maxaa la rabaa maxaa dhagax kaliya loo dhigi waa meesha waxaa la rabaa dhagax meesha inuu ku dhego dhagaxii waxaa la rabaa dhagax kale in la kor saaro haddii la iska kor saaro ma ku sugnaana maya biyo iyo caro iyo sibir laysku daray aa dhagaxii hore korka laga saaray markaasaa dhagaxta la soo qaadaa la kor saaro Ah, maxaa la rabaa inuu isku dheganaado laakiin haddii aadan rabin waxbay isku dheganaadaan dhagaxan dhagaxa cadis kaga saare kaas la yidhaha binaa lama yidhah hadda fiiri gaari oo cara rogaa midkan dhagxaanta keena aa meeshaan dhagax ku daadina dhagaxaan dhagaxu saaray mid kalaa saaray ilaa waxay tegayaan laba midki dhismo ma la yidhahdo lama yidhah binaa sababtoo a ah qaabka isku saaran yihiin maaha qaab loogu talagalo inuu meesha u sugnaado ah, marka binaa lama dhihi karo binaa waxaa la yidhaahdaa shay shay la kor saaray qaab inuu meesha ku sugnaado ahna laysku kor saaray wadcu shayin calaa shayin calaa sifatin yuraadu biha hubuut taas waa luqadii ee istilaax istilaaxa maxaa la yidhaha xagga istilaaxa maxaa la yidhaahdaa binaa matniga ku dhiga walbinaau binihi luzuumu aakirilkelimati kelimadda aakirkeeda laazimidda uu laazimaa weeye xarakatan xarako naxw haaulaa'i ow sukuuna naxwu min wa kam bina waxaa la idhaha kelmadda caaqirkeedu inuu iska laazimo ama xarako ama sukuun xarako waa damada fatxada kasrada xarakada waa midaas wixii ka soo haray waa sukuun kelmadda fiiri hadda haaulaa'i xaalatu rafca haaulaa'i noqonay xaalatu nasba haaulaa'i xaalatu ljarna haaulaa'i ma isbedelay kelmadda sidaasa madni a laha xaraka laai min iyo kamna waxaa weligood kam haddii la rafciyo iyo haddii la jaro iyo haddii la nasbiyo weligeed kam sukuunkaasay laasimaya min haddii la yidhaah ayadana sukuunkaas weligeed laasima iyadoo min caamin ma gale waa xaraf waa min marka la yidhah lahoos man haddii la yidhahaa xaalatu rafc xaalatu nasb xaalatuuljar man sukuunkaasay laasimaya marka haddaad aragtay kelimad caaqirkeeda sukuun laazime ama xarako hal caamilna uusan gelin ee caamilyaal kala duwan ay gelayaan waxaa laha kelmaddaas waa mabni hal caamil hadduusan gelin maxaan ugu daray warka warka la sheegaa macnaa loola jeeda iska sheeg ma sooma jeedi waxaa jira kelimad mucraba caaqirkeeduna hal xaaluu laazima hadda subxaanallahi weligii ma aragteen subxaanullahi subxaanillahi ma ma haddaan ark hadda kadib na arki maydaan insha allah iyo haddaan carabiga lagu cayaaro ma arki doontaan waana muxraf ee mabni maaha sababtu maxay tahay hal caamilaa galo oo nasbiya caamil kaleba ma galaba marka taas ma ahan ma ahan mabni ee mabni waxaa ayadoo caamilyaalkii kala duunaa galayaan inay kelimadda aaqilkeedu hal xaala laazimo cilana kuma jirto oo xarf cilla uma dambeeyo kelimaddii xarf cilla uma dambeeyo xarfcil uma da kelmad xarfcil hadduu dambeeyo mogtahay la dhim hadda aakirku wuxuu isbedeli waayo hadda alfata caamil kastood gelido aakirku ma isbedela maya laakiin sababtu isku bedeli waayo waa cilada kelimadan ayadoon cilla ku jirin aakirkeedu hadduu isbedeli diido caamilyaal kala duwna ay galaan waxaa leedaha kelimaddu waa mabni waa caddaatay ina mabni mabni wey laakiin fiiri kelimaddii hal caamila gala sida subxaan allahi iyo macaad allahi maya aakirka isbedeli maa sababtu isku bedeli diiday maahan inay mabni tahay ee sababtu isku bedeli diiday isbedelka maxaa keeni jiray caamil iskhilaafa ee caamil iskhilaafa maba galo ayada hal caamilaaba galaba ah, maba galo caamil iskhilaafsan isbedelkana waxaa keena caamil iskhilaafsan marka taas dhihi mayno mabni soo ma jeedin alfataa ramaa haddii aakir isku bedeli diido dhihi mayno waa mabni ramaa iska daayid waa mabniya ee alfataa soo qaado alfataa dhihi mayna waa mabni sababtu maxay tahay caaqilku wuxuu isla bedeli waayey licilatin caaqilkii xarfu cilla uga jira marka waxaa la rabaa kelmadda ayadoon caaqilka xarfu cilla uga jirin hal caamilna uusan laazimin oo caamilyaal kala duwan ay gelayaan caaqilku inuu hal xaalo laazimo markaas waxaan leenahay mabni aan leenahay waayahay bina maxaa la yidhaah walbinaau binihii luzuumu aakhiri lkelimati kelimada aakirkeeda laazimida uu laazimo weeye xarakatan xarako naxwu haaulaa aw sukuuna naxwu min wa kam wa anwaauhu anwaaculbinaa binaha anwaacdiisa waxyaalaha aakirka iska laazima oo wax lagu bineeyo arbacatun afar weeye damun god weeye wa fatxun kordhig weeye wa kasrun hoosdhig weye wa sukuunun reeb weye intaas uu laazima mid ka mida damun fatxun kasrun sukuun wlsmu isimku darbaani duu darbayni laba midu saaxiibo wey ism labaa loo qaybiya marka icraabka laga hadla mucrabun wa mabniyu labadaasaa loo qaybin ah, isimka qayb waa mucrab qaybna waa mabni ism labadaasaa loo qaybiya wlsmu isimkii darbaani alsmu waa mubtade darban alsmu waa mubtade waana mufrad darbaanina waa musani waana khabarkii maxaana la rabaa mubtadaha iyo khabarku inay ismudaabaqeeyaan hadda mudaaf noo soo qadar sidaan iskuma mudaabaqay karaan wal ismu isimkii darbaani duu darbayni laba nuuc midu saaxiibo wey qaab kaloo loo cilaajiya ayaa sheega iyagoo mudaaf la soo qadaray haye hmm. al soo dhawey aljinsiya intaas qaayl badan l sidaas wey asha ku jirtaa jinsiya ma ahan ism mufrado hebel ladhaho gaara maaha ism min xayu kaana meel alla meeshuu ku sugan yahay ism laba u qaybsama marka ashaasaa waxay burinaydaa tasniyada iyo waxa ka dambeeyo ah, waxay leedahay alsmo ah, alsmo ism jinsigaasaa laga rabaa hal hadda mufrid mada laga rabaa ma ahan hal isimo mfrad wax laga hadla maba aha waa jinsiga isimo meel alle meeshuu ku sugnaado ism darbani uma bahni marka mdaaf darbani ah, laba nooc wey ism waa labo noocu rabun ka bedelo bedelku soo mubdaluminigu ecraabka kuma raaco ay darbani yaa mubdaluminihu mucrabunna waa bedelki ecraabta inay ku raacdaan mucrabin ma dhigi karnaa ma la dhigi karo waa qalad waa inaan raacsiinaa mucrabun aan leenahay wa huwa mucrabku alaslu asaga asal waa fi lism asmaada inuu mabni noqdaan iyo inay mucrab noqdaan inay asmaadu mucrab noqdaan iyo inay mabni noqdaan yaa asal ku ah mucrab asal ku ah mucrab asal asal waxaa loo jeedaa sida u badan wey sida gaalibkaa wey oo asmaada ku badan marka isimka asal waxaa u ah inuu mucrab noqdo qaacidaduna waxay tahay wاlأصlu laa yusأalu canhu wاlأصlu laa yus'alu canhu asalka wax layskama weydiiyo haddii shaygu asal ku yimaado muxuu ugu yimid ma la dhihi karaa ya ma la dhihi karo ma la dhihi karo asal waxba layskama weydiiyo farca shaygu asalka markuu ka baxo aa su-aal laga keenaa oo la muxuu ka baxay saas darteeda isim mucraba markaad aragto muxuu mucrab u noqday ma laisweydiin karo ma laisweydiin karo laakiin isim mabniga haddii la arko su-aala imaanay muxuu mabni u noqdoo loo bineeyey lima buniya su-aashaasa imaanay hayl asalkiiu ka baxay ah, asalkiiu ka baxay muxuu ka baxaa imaanay lima buniya wa huwa mucrabkii alaslo asagaa asal ah filasmaai asmaada dhexdeeda isagaa asal ah isagaa u badan wahuwa mucrab xaa la yidhaah wahuwa mucrabku maa isim weeye taqayara uu isbedelay aakhiruhu aakirkiisu bisababilcawaamili caamilyaalka sababtooda uu isla bedelay caamilyaalka addaakilati gelaysa calayhi maaga korkiisa mucrab waxaa la yidhaahaa waa isimka caamilyaalku marka iskhilaafaan waa iskhilaafeen waxaa loola jeedaa mid wuxuu doonaya inuu wax rafciyo midna wuxuu doonaya inuu wax nasbiyo midna wuxuu doonaya inuu wax jaro waa iskhilaafeen markay caamiliyaalku iskhilaafaan isimka aakhirkiisu isbedelo isimkaasaa waxaa la yidhaha mucrab imaa lafdan xagga dhawaaqa iska bedelo oo isbedelku u muuqdaba ka zaydin iyo wa camrin oo kale zayd iyo camar hadda fiiri zayd iyo camar aamil haddii la gelisho aakirka isbedelku waa muuqana hadda fiiri bal zayd caamil rafciya geli jaaa zaydun caamil nasbiya geli ra'aytu zaydan caamil jara geli marartu bizaydin camarna waa lab waa labadaas oo kale waimaa taqdiiran xagga taqdiirta inuu iska bedelo naxwo muusa iyo alfata oo kale muusa iyo alfata waa mucrab laakiin isbedelkoodu muuqama sababtuna waxay tahay xarf cila u dambeeyo alifka ah. se uma jeedin caamil rafciyo geli jaa jaaa muusa caamil nasbiyo geli ra'aytu muusa caamil jarageri marartu bimuusa ma muuqanayo isbedel ma muuqanayo ciladaasaa diiday iya waa mabniyun dhe waa mabniyun isimkii waa mucrab iyo mabni waa mabniyun halkay ku cadfantaha waa mucrabun ay ku cadfantahay iya waa mabniyun wa huwa mabnigu alfarcu waa farc fakalaas waxbaa la iska weydiina marka duu farci isim kasta oo mabniya oo la arko su-aalaa la weydiina lima buniya alaleey maxaa loo bineeyey alaleey soo ma jeedin wa huwa mabnigu alfarcu farc wey asmaada dhexdeeda farcu ku yahy farcu ku yahy maxaa la ydhaha mabni wa huwa mabni maa ism weeye laa yataqayaruusan isbedelayn caaqiruhu caaqirkiisu bisababialcawaamili caamilyaalka sababtood uusan isku bedelayn caamilyaalka addaakilati gashay caleyh korkiisa mabni waxaa la yidhaha waa isimka caamilyaal kala duwan ay galaan aan caaqirkiisu isbedelayn caamil rafciyaa gela mid nasbiyaa gela isbedeli ma caaqirka mid jaraa gela isbedeli waa kaasa mabni sida kan iyo man oo kale wadaalika tusaalihii asmaadii mabniga ahee uu kuu sheegahay dhegayso marka wadaalika asmaadii mabniga ahee kalmudmaraati waa asmaada mudmarka dhammaan damiir meeshaad ku aragta waa mabni ah, damiir damiiru rafca damiiru nasba damiiru jar munfasil mutasil dhammaan waa wada mabni hmm, waa wada mabni damiiru rafc oo mutasila waa imisa damiiru rafca mutasil waa imisa damiiru rafca munfasil waa imisa labiyo toban isku dar afar iyo labaad damiiru nasba mutasila waa imisa damiiru nasba munfasila waa imisa damiiru nasba mutasila labiyo toban munfasilna labiyo toban isku dar afar iyo labaatan iyo afar iyo labaatan sideed iyo afartan miya damiir jar oo mutasila munfasil ma jiro damiir jar mutasila keliya waay damiiru jar oo munfasila ma jiro macaamilkiisa kama socmo damiiru jar maxaa mudaaf ilayhi hadduu yahay mudaafkiyaa la xidhiiray haddii xaraf ku jiran xarafkiyaa ku xig wax kaloo wax jira maanta labiyo tobankaas ku dar lixdankaas damiir meel ku hay wax un baan ku dari doonaa insha allah dhammaan waa wada mabni ha damiir meeshaad ku aragto lixdankaas waa wada mabni lixdankaas waa wada mabni lixdankaas yaa lmuanata muqadama iskaga da yaa lmuanatatu muqadama ku da ah, waayo koobiya koobiya lixdan waa wada mabni kalmudmaraati oo kale wa asmaai shardi asmaau shardigana dhammaantood waa wada mabni marka laga reebo ayun ayun bal nooga reeb dhammaantood waa wada mabni waa wada mabni ayuntaas daarabna mawsuulaadkan ka soo reeben ayunta iyadu waa masalo gaara waayo asmaa shardi waxaa ka mida kuwa aad taqaanaan asmaa shardiga idaaca ka mida waxaa ka mid a asmaa shardiga ad taqaanaan labiyo tobankii wax jasmi jirtay meeqaa xurufeeda labiyo tobankii oo ficilka mudaaric jasmi jirtay meeqaa xurufeeda yaa gacanta u taagan ajrumigii ka warqaba adiga labaad joogta adna mid ah! khayra badan allah ku siiyo waa hagaajideen labay ahaayeen midaa laysku waafaqsanay mid laysuma waafaqsanay in unbaa laysku waafaqsanay id laysuma waafaqsanay id ma soo maaha laba ka reeb marka mid mukhtalafka iyo kan laysku waafaqsanya ka reeb meeqaa soo arkay toban tobanka kale asmaay ahaay dhammaantoodna waa wada mabni ayun un mooye waa mabni waay asmaaun markaa shardi wa asmaa اlistifhaami asmaa listifhaam sida man oo kale sida ma oo kale sida ayna oo kale sida kam oo kale ah, man ma ayna kam mata asmaa istifhaam dhammaan waa mabni sida man ma ayna kam mataa asmaadu istifhaam waa wada mabni wa asmaa اishaara asmaa ishaara waa soo socdaa insha allahu da kan di tan haaulaai kuwan waa wada mabni wa asmaa اafcaali asmaa اafcaal sah amus mah ka joog hayhaata waa fogaaday ismu ficil amar ismu ficil maadi ismu ficil mudaaric saddexduba waa mabni hal midoo muxrama kuma jiro waa wada mabn shar aamus meh ka joog waa laba waa ismu ficil amar hayhaata waa fogaaday hayhaata alcaqiiq hayhaata hayhaata limaa tuucaduun ismu ficil maadi a lahaa kaas ufin ismu ficil mudaarica lahaa ufin atadajaru arrintaas anu waan ka dhirfaa waan ka xanaaqa waan ka caroonaa wey soo ma jeedin ufin awahu oo kale awah asmaa afcaal oo dhan waa isku mid ama ism ficil amar ismu ficil maadi ismu ficil mubaaric dhammaantood waa maxay mabni wa asmaaءi اlmawsuulaati asmaa mawsuulaat iyaguna waa mabni sida aladi alati aladiina kulli waa mabni waaya waaya minhu waxaa ka mid a ah dheh faminhu waxaa ka mida ah mabnigii maa qismi yubnaa lagu binayo cala sukuuni mabnigi waxaa ku jira qayb oo lagu bineeyo sukuun naxwu kam kam sukuuna lagu bineeyo wa minhu mabnigii waxaa ka mid a ah maa qismi yubnaa lagu binayo cala alfatxi ka ayna oo kale wa minhu mabnigii waxaa ka mid a maa qismi yubnaa lagu binayo cala alkasri ka amsi shalay oo kale maanta aad joogto maantii ka horreedi wa minhu madligii waxaa ka mid ah maa qismi yubnaa lagu binaya calaa dami kaxayu oo kale ah, alqaab اbinaa a la yidhaha qayb waxaa lagu binayaa sukuun qayb waxaa lagu binayaa fatxo qayb waxaa lagu binayaa kasu qaybna dam asal ya ah intaas afartaas in wax lagu binaya kelmad haddii la binaynaa asal ya in lagu binaya sukuunka waa kana wal aslo asalka oo u badan aalibka loola jeedaa waa l alka ilmadniy lafdiga madniga asal u ah lafdigaas ama ism ha ahaado ama ficil ha ahaado ama xaraf ha ahaado lafdiga mabniga asal waxaa u ah an yubna in lagu bineeyo cala sukuuni sukuun in lagu bineeyo asal u ah asal sidaasa u ah haddii lafdi la bunay sidaas daraaddeed kelimadda la bineeyey haddaad aragto oo aan sukuun lagu binayn su-aalaad taagan lima xurika maxaa loo xarakeeyey su-aashaasaa taagan waa in laga jawaabo su-aashaasaa taagan lima xurika maxaa loo xarakeeyey ilaa asalku waxaa sukuuni la saare kelmaddu hadday mabni tahay lima maxaa loo xarakeeyey marka kuwaasna markoodaan baranayaan jawaabaha lagu jawaabo insha allah waay والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد